bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha tobanaad sanada labada kun saddex iyo qodobada barnaamijka falaqeynta aan kusoo qaadan doono waxaa kamid ah hogaamiyaha deegaanka amaba dadka deegaanka ee magaalada laascaanood ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey shalay magaalada muqdisho iyadoo uu sheegay in uu ka helay casuumaad dowladda soomaaliya waxaa jira warar sheegaya in maamul gooni ah oo khaatumo la taagi doono lana horgeyn doono baarlamanka soomaaliya xantaas oo jirto ah ayaa waxaan eegi doonaa falanqeyn ku saabsan amuurtaasi sida loogu soo dhaweeyey muqdisho iyo waxaa dhici karaa haddii maamulka khaatumo ay dowladda dhexe aqoonsato waxaa sidoo kale aan barnaamijka ku soo qaadan doonaa cabsida laga muujinayo fatahaadaha webiga shabeelle iyo webiga jubba iyadoo sidoo kale ay degniino kasoo saartay hay-adda maareynta masiibooyinka dowladda soomaaliya cabsida laga qabo daadad iyo dabaylo ku dhufto qaybo badan oo dalka ka mida ah iyadoo la ogsoon yahay in qaybo ka mida ah dalka ay daadad ku rogbadeen roobabka deerta oo ka curta aawadood labadaas qodob ayaan ku eegi doonaa saaxiibayaal barnaamijkeena falaqeynta saaka waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaan qodobadii soo kordhana kama marna waa mar kale ee shaqana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waawliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidixi ma maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maara ka maaranta nabad baa macaane ma ka maaranta ummad yahay midnimo ma ka maaranta maamul dowladnimo ma ka maaranta nabad baa macaane ma ka maaranta kala maarmi maysaane soomaaliyay digitay sabsadaa kala maarmi maysaane soomaaliyay digitay sabsadaa saaxiibayaal markale kulanti aboon ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno waxaa shalay magaalada muqdisho soo gaaray hogaamiyaha maamulka khaatumo oo maamulku meel gaar ah la sheegay inuu yahay sidoo kale waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada lascaanood ee gobolka sool waxaa ay u magacowdeen dadka deegaanka ee dagaalka kula jira ciidamada milatariga ee somalilan in uu yahay hogaamiyaha maamulka dhawaangalka ah ee khaatumo kaas oo qorshihiisu uu socdo in la horgeeyo baarlamanka soomaaliya waxaa jira dadaala ay ku bixinayaan xildhibaanada kasoo jeeda deegaanadan oo la isku yiraahdo s s c oo sool iyo sanaag ah iyo gobol dhawaan gal ah sida ay sheegeen oo cayn lagu magacaabo kaas oo markaa la isku yidhaahdo s s c waxaana qorsho lagu horgeynayo baarlamanka oo loogu aqoonsanayo dowlad goboleed ay wadaan xildhibaanada kasoo jeeda deegaanadaas sidoo kale waxa uu sheegay guddoomiye firdhiye in uu casuumaad ka helay dowladda dhexe ee soomaaliya iyadoo uu kala hadli doono arrimo dhowr ah oo ku aadan gooniisutaaga khaatumo waxaa wax ka weydiiyey xirsi imaan oo ka faallada arrimaha ammaanka iyo siyaasadda waxa laga baran karo ninkan uh, firdhiyo ah ee lagu yeeray magaalada muqdisho haddii uu la kulmo madaxda sare ee dalka sidoo kalena gooni taaga la aqoonsado ay qorsheynayaan maamulka khaatumo waxaana uh, sidoo kale wax ka weydiiyey waxaa ka dhalan kara haddii labada garab ee uu markaa maamulka deegaanka iyo sidoo kaleeto somalilan baa labada dhinac mid kamida oo muqdisho lagu casuumay waxaa ka dhalan kara labadaas garbood dowladda dhexe oo markii hore qaab dhexdhexaad ah u wajahday xaaladda kasoo cusboonaatay laascaanood waa kan xirsi imaan eh, bismilah alxamdulilah waa arkay horta waa maasan tahay eh, waa arkay soo dhaweynta ninkii gudoomiyaha s c baxay qolada deegaanka yaadal ay laasxaabad ku doorteen mm. eh, iyo soo dhaweyntiisa marka eh, qorshaha lagu yeeray in la casuubana asaga sheegay meesha xamar lagu casuumay oo dawladda markadaad ka haysto mm. eh, qorshaha lagu casuumayna dee qorsho cad maahan oo aan hayn anaga laakiin dee ayaga kolley de rabitaankooda waxa waaye in ay maamul noqdaan eh, dowlad goboleedyada camal mm. dowlad goboleed noqdaan dad federaalk ka tirsan ayagu saasay rabaan rabitaankooda mm. laakiin waxa lagu casuumay oo loogu yeeray eh, ma hayno annaga haddii marka rabitaankoodaas oo iyagu ay kuudareynayaan mm. loogu yeeray loogu yeeray oo waxa weyaan de barnaamij hadda shaqey kara maaha oo de mugsantahay dalka tidida waa la qaybiyey oo yani siyaasi siyaasad aan isu dheyli karaan camala loo qaybiyey hadii marka ay iyagu soo kordhaan waa waa culeys waaye dhinacay maasha u ciireysaa de ma garanayo marka waa macquul haddii muqdisho maraq loo sameeyo oo ayaga muqdisho baarlamaanka loo geeyo sidaas loo samaynayo oo baruusheelka sidaas lagu saxayo oo macquul haddii iskaasaas la sameeyo waxay caqabad ku noqonaysaa meesha in in dadka la yidhaahdo ama u yeelida nasirkeedaba waxay caqabad ku noqonaysaa nabadda hadda meesha ka jirta oo hadda nimankan ninka muusaha hadda hargeysa jooga dagaal abaabulayaa waa gartay xirsi imaan muxuu weyn karaa madaxweynaha soomaaliya oo la ogaa in uu labada dhinacba uusan dhinac raacin uu xabad joojin ugu yeerayay labada garabna hadda garab kamida muqdisho u yimiday maxaa dhici karaa is leedahay hubinayaa horta kolley dhexdhexaadnimadii way luntay oo hadii nimankan loo yeeri yeeritaankaasna oo maaragtay hadda hadaa wax kalaba xataa la qaban yeeritaankaas xalaf loogu yeeri wuxuu lumiyey dhexdhexaadnimadii oo salaadii xiibada karta oo nimanku sidaa sixirsiya maanayuu ahaa waan wax ka weydiinayay soo dhoweyntii loogu sameeyey guddoomiyihii laascaanood ahna hoggaamiyaha hadda ah ee maamulka la magacbaxay khaatumo kaas oo shalay gelinkii dambe muqdisho eh, si aad ah loogu soo dhoweeyey kaas oo sidoo kale sheegay inuu kulamalo leeyahay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda dhexe ee eh, soomaaliya oo dhameystiran waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijyadeena xiga markana isla arrimaha waxaan gelaynaa eh, daadadka iyo fatahadaha cabsida xoogan ee ka muujinaysa hay-adda maareynta masiibooyinka waxaa sidoo kale soo taraya digniinaha laga muujinayo goobaha ay degan yihiin dadka webiyada jiinkooda sida sidoo kaleeto ee eh, goobaha toogaga ah oo daadad ay ku rugman karaan maalmihii lasoo dhaafay rabab ayaa ka da-ay deegaano dhowr ah oo maamul goboleedyada dalka ka mid a ah, sida jubbaland galmudug iyo waa jubbaland puntland iyo koonfur galbeed khasaare xoogan ay geysteen daadadkaas ah, maxaa laga baanan karaa daadadkii ku dhiftay deegaanadaas iyadoo la ogsoon yahay in roobabka dayrtu ay bilow yihiin waxaan wax ka weydiiyey cabdiraxmaan cali maxamed oo ka faalooda arrimaha cimilada iyo deegaanka aada waa salaama adigii dhegeystayaasha idaacadda waxaa jiro xiliyadii dambeysay duufaanti iyo dabeylihii iyo roobabkii xooganay oo laga baqayey oo iliina lagu magacaabay ayaa bilowday meelo kamida ah soomaaliya iyada oo ay kala rooyihiin dhibaatadoodu inkastooy webiyada iyo dhulalka godadka iyo dhalkaas aada iyo aad ay u bilowdeen iyo fatahaadaha inay bilaabeen sida webiyooyinkan shabeelle iyo jubbada cabsi aada iyo aad loo qabo magaalada baardheer ee magaalooyin ku dhow aad aad iyadoo laga cabsanayo wigi aad aad u buuxdhaafiyey haddana kii shabeelle aad aad waa ogsoon tahay in uu fatahaad bilaabay oo meelo badan aad aad u guud marka waa laga yaabaa inuu aad aad usoo cuslaado wili xoogaa qatarihii iyo wixii laga digaayo weli aad aad ma loo gaarin bilow ayay waa gartay roobka deyrta ka cortay koonfurta soomaaliya ee hadda bilowga ah khasaaro hantiyadeed iyo mid nafeed ayay geysteen maxaa laga baran karaa roobabkaas iyadoo digniino culus ay iska soo daba dhacayeen maalmihii u dambeeyey aada iyo aad waa maadsantahay hay-adaha dalka iyo kuwa maxalliga aad aad ay u bixinayeen iyo kuwa caalamka fatahaadaha iyo dabeylaha aad aad usoo xoogan oo soo wajahan bishaan bilowgeedii waana dareemi kartaa bishii bilow ayay maraysaa roobabkiina way bilowdeen inkastoo khasaaruhu weli oo aada u kooban yahay welina eh, dhimasho ay jirto antiin burbur hantiyeedna oo jiro welina way khatartii way taagan tahay in laga sii digtoonaado lagu cibka qaata ay u baahan tahay ilaaha xalka keeni karo ilaaha nay qabuuji karo laakiin weli kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan cali maxamed oo ka faalooda arrimaha cimilada iyo deegaanka oo aan wax ka weydiinayay roobabkii ka dacay koonfurta soomaaliya kuwaas oo khasaare bahsan u geystay dad rayid ah. hagaag saaxiibayaal falaqeynta wararka ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa qeybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaa isla sii gaarayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaa washita isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryaadhaha kalemaanay waxaan maqli jira berigana loo baahan yahay isku duubniba dadka yagow dulli kaga baxdaan dadka yagow sharafta intiiyo deeqiya wanaag ku durduurataan war cabdullah waxaad ka tagtay urur daalin iyo dugaag lagu eryaa cadow lagu didshaa war walla weyna isku xubni kowdhi iyo midnimadana sheegaysaan waa horaanu ka tanaasulle somalilan markay iga somalilan markay iga bowmagoojacdahawa kaleedinkaga jidhah war kalemaanay warmahaysiine madaxweynaha kenya welim ruuto safiiruu magacaabay laakiin somalilan u aqoonsadayo soomaaliyan mid ugu soo magacaabay somalilan mid ugu magacaabay hadda muqdisho hargeysa laba safaaradood u kala joogayaan qoodha iyo xeraday haddaan aqoonsigii hellay william ruuti falkaasay gaandhaka kudh dhidhay mase ogaala kasuubi madayow laascaanood ku soo noqon maysaaryaadhaha horta wilyam rooti ma rayla odhiingaa waala asaa dhihi jira somalilan waa aqoonsahayaah war madaxweynaha kenya master wilyam rooti wuxuu ku bannaanbaxayay ma somalilan bay ahayaanu iskaga dejinayaa safiirka uu magacaabay warbow haddi taas mayada dhibl anaguna gaalataanu mid kale u magacaabanaa war maxaad ulu yaabaysaan axmed madoobe safiiru kenya u magacaabay war unii maagan filiinama adduunya walgiibsaday maaye war safiirkii soomaaliya nairobi u joogay tarsam edabdarradan markuu maqlay ma ka soo tegey sidiisii horoo kale farmaajo hadduu joogi lahaa tirsan wacdi waa ka imaan lahaa war kalemaanay waxaan maqli jiray lugta jeeni dhafta way jabtaaye ma og waxaan idin leeyahay duulaan shisheeyaan maqliyo dariska qaarkiiye dulmi iyo anaaniyo haddii nala ka dayn waayo ilaahay dad buu naga dhigayo dirir u toog haya aryaadhaha qawaariijta lala dirinaayo ma sokeeyo maaho saaxiibkay cabdulle waxuu yidhi hw hogaan kaastoola howlgeelsha inuu hagaajiya haboon hogaan kaastoolla howlgeelsha inuu hagaajiya haboon war cabdullaw saaxiibkaa cabdulle aniguna waxaan la qabaa cid kasta oo hawshii loo xil saaro gudan weysa waa in ummadda laga hor wareejiyaa sababtoo ah fidnada hadda taagan oo dagaalka khawaarijta caqabada ku ah waxay ka timid salka ku haydaa dad xilkii loo dhiibay gudan waayey oo eedana lishageeyaana biidina lishageeyaana war shaqadu waxay hadda joogtaa laba bilood ka hor madaxweynuhu markuu dhuusumare dhabtegaya meeshii ay joogtay yaahu yaa jugjug mahaaga joog ahaa hee taasu war landundhiiririyaw dareeray dalnima deerna aha taas war waa qowda maqashii waxnaha u qaban aryadhaha warka iga qasinina sida cabdullahi shirib soo wada ahe hore loo yidhi talan tab iyo xeel lahayn turuqyaa xoogku toosime waar waxaa kaloo la yidhi tabantaabadii iyo iskuuti sanaanbay gacmow tamaahar ku yeeshaan war waxaad kaloo ka tagtay hadday midig intuu keli tahay daharkuuma goyso tusma lagu maqaade tusma lagu maqaade war waxaan kaloo maqli jiray teleefoonkaaga yuu igu hayaa tallaaba ma qaadi karo tubtuna way iga fog tahay tijaabana waan wadaaye war khawaariijtu meel kastay ogaadaan in lagu soo socdo isgaarsiinta waa burburiyaan adiguna teleefoonkaaga xidhan aad ku calaacalaysaa war ma nimankii arilayaad ka sugaysaa inay isgaarsiin dhaafaan aryaa adigaba orgageesa weyn haddow ku hirti lahay waa xabaday laheed oo hadda khawaariijtu arigay laayeen waadna hirtiyey miyay ku eeday rabaan war hooy joog khawaariju qiilkuuma weyde warbow xaaladdu waxay maraysaa al-shabaabku waa kanoo sidii cawsha kala yaaye afku xooglayaashiiyo kuwa beenta ugu qaybsan meel kastay adduunyada tagaan waa la soo heliye war bal ma isdhibaan intaan tigidhka loo goynin war waxaan abwaanguura ka maqli jiray daruufaha adduunkiiyo haddaad nolosha nolosha diideen adinkoon dad kala maran dabaq ma iska tuurtaan war maa sidaas abwaanguura anigoo dugsuqaraan dhigtaan maqli jiraye eh. al-shabaab hadday dhagalaab daloola leeyihiin eh. mar hore inta taladiisa qaataanay badda iyo webiyada isku qarqilahaayeen haddan baaxaad leeyahay badda eh. sow ma jiireen miyay odhan lahayn khawaariijtu aryaadhaha kalemaanay xabad ma ogdiinoo war hee ma haysiine shabeellow ee gobolka mudug dagaalku ka socday qayn waaweynaa loogu daraa la yidhi ka kadibna ciidamadii iyo shacabkiyaa ku gurguurtaa la yidhi godadkina waa laysugu tagoo waa laysla galaa la yidhi wasiirka warfaafin jir jaraa'id qabtana wuxuu leeyahay qol aan madaxa uga goynay mugga gobolka mudug ma sii joogi doonaan he inta kale ha dambayse wakaa cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka wareer muduggu markay qole inta meel ku helaan baabahda ka dhigaan waxay yidhaahdaan baasaan inta xarigjiid uga dhignaan soo afjarnaye khawaarijtii hadda shabeelow ma la soo afjaray wareer shabeellada dhaxa waxay dhahaan habadaanku mariha ma wareer barg waxay yidhahdaan bagah waar annagu xabaal wadaneed baanu dhahnaa inuu shacabka soomaaliyeed sharaf ku noolaado oo eh. shabaabkii in badan diidanaa waa la shidayaa war mar hadii la shiilayo oo lagu shabaaxayo eh. shabeellow maxaa uga dhex lumay ehelu shayddaanka shargudban eh. shayddaan xijaaban shayddaankii baa la shakaalay baan maqalnay shartoodii baa la baan maqalnay shuba hadda shuba shuushow bax warbow wadanka sidii jinkii u shidahayee ma khawaariijtii baa fuqburaala noqotay war ma cilaash baa loo furay war khawaarijtu marka foox lagu shido indhaa waxba kama arkaan waxaan maqli jire na dhaafa waxyeeladiinna na dhaafa warna warnanananana dhaafa waxyeeladiinna na dhaafa war haddaba waxaa leedihiin sii baxeey sii baxeey jilligii safraayow sii baxee qawaariijta foox iyo bunbaa looga dhigay baase bi'an baa cashiya looga dhigay beer kalaan kalehe markii laga baquurshay jinniga beenis ruuxayaane bugtii maarta yeertaan ka helay baayitankoodii warboga kalmaanay buntland war uma haysaaniine khilaafka hadda wasiirradii danigu ku faafay labadii doorasho iska soo horjeedday boosaaso lagu qabtayna wasiirka arrimaha gudaha juxa waa ka waxba kama jiraan weeye kadibna wasiir baa qaybtii dale inta u tegey ayuu inta u tegey xilka u kala wareejiyey guddoomiyihii hore iyo kay doorteen kadibna waxay gaartay heer laysu gabiyo waxaana bilaabay wasiirka arrimaha gudaha jaxa wuxuuna yidhi nin kaleba sallaan hayla korasamada ceebeede sugi nin qoriyow inuu suugiyo ii tumane kadibna wasiirka cadaaladda maxamed cabdiwaaba u jawaabay wuxuu yidhi tagoogaha markay kaa jabsheen kuuma turayaashu anigii ku tabantaabin jireen may tixgelin weysay tolkaa oo ku nacay maalintaa taagsan kari weyday anigii ku tabantaabin jiray may tixgelin weyday hayay waar baashu geertimarsiima soo dhaaftay wah eleen reer garowna goomaara gorada warmadow bow buntland garan mayside kudayow buntland kudayo siday dowladeedu tahay war waxaan maqli jiray hooyadii federaalka horumarkeedu badnaayo howlihii u qabsoomay hal dhaanto kaligeediiu heese aan lagu koobin buntlanay horumarkaagu weliga macabsaame aan maqli jiraye waxay isku beddesha maanta in gabaya laysku tiriyo war madaxweyne deni ma la helay war kalamaanee buntland ayadu waa isu gabaydeen koonfur galbeed isuma gabyaan mucaaradkii muxaafadkiina kala joogi waa laga kari lafta gareena mucaaradkiisa oo ma geli karaan uu yidhi baydhabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo marna mucaaradka u tageen marna lafta gareen u tagay uu xalkooda ku jirana weli go'aan kama soo bixin labada dhinac inay wax isu ogolaadaan waa laga laayahay war aan hel baydho waliintoon makooshiidii rooba ka dhihi barwaakigu dhiidi walnima aysidi dadkii goboobeen beledka biya gali beero biya gali laakiin nima kasta nusgaantiya wale tal eray qasaaro naf i maalle waa ku dhihi bohlisalaami haysan magoradaasaan hagar warka meelelidleeyo deeda dadbadanka gaadi owlaadnaka gaadi waan hordhaanga linkudigi dadka dadna hewaabagoradaasana meelilinkudioka deedahaayan ilaahay naxariistis dhahdiya ilaahay naxariis noosiihe warmadeeyow meesha baydhabaa qaaday warmadeeyo khilaaf hadduu dhaco xalaydhalay in laga noqdaa loo baahan yahay waryadogoyo dododadgaadiyakiinsheegi wareersanta warmadeeyow reer mudugu waxay dhahaan walaalaxaytame caanahana wada dhame warana aytamakiinsheena daddaadgaadiyakiinsheegay wallaahi aan liyeelayn sida u dhiga wallaahi aan ka akhrisanaynin inta oo dhaaf warmaday afqalaad kuma hadlina af soomaaliya waxaan kugu sheegaye idiin turjumi soo barta af soomaaliga waa daadadka iyo roobab culus inay soo socdaan horaa looga digaye soomaalidu meel kasta ay joogaan waa inay taxadiraan weliba idinka xaggiinna webiyadaa ku badana si wanaagsan u taxadira war soomaalidu roob iyo abaarba waa ka cabaadaane xaggeen noo roon waryawna ma owaadna ilaahowna hariista gudaantiyeenna hariisnoo siyalena war aniguna waxaan maqli jiray roobow riglow kaalay riya kaalay warba waxaan maqli jiray asaama girgiidhan og dhagax ku wada jooga geeskooda ka xumbaye roobow ruglow kaalay war waxaan maqli jiray allow roone roobey roobna siiye warana ayayday waxaan ka maqli jiray markii roob badani do'o allow aftiyo awradaaqeenka war kalamaanay idinkoo rag waaweynaad ciyaalnimo u laabateene nugu kala wada meedafaalba toddobaatan jira la kiidhanay walbowmadow alla yaaban ficiis waxay yidhaahdaan geelow warbashiiro waxaad ka tagtay ah. gaala soo socotee ka gambo war kalamaana waxaas war maahan anigaa war idin haya iga koobiya anoo teel xamar ku yaal maraya laabkiisa ayaa laydhow ii soo dalfiday hees qaraamiyehe annashow dadkii hore la joog fiican baanahay oo taalihii i waday baan ku idhi bahasha ii jooji kolkii uu istaagaan albaab sii raagalay xaflad iyo aroos bay hadda qola ku haysteene buuq iyo sawaxan baa ka jiray gudaha kiisaahe reer midug hadduu yahay nin waa geesi qaab darane islaamihii bara burburahayaan qaar ka caashaqay dadkii oo saxbinayaan masraxa aaday kaligeeye asanamar la'aan gabay tirshaan xoog u qayliyeye inta ceelka loo wada hashii ololka dayn weysa inuu kuraygu nuugay rabta rabtaasaan isleeyahaye balliyada jafkoodayo haddii kaynta laga raadsho shimbiruhu inay kala hordaan kama duqoobaane caku goranyo maantii la rado dheellidaan nacaye ha yeeshee ka tegay maalmahan gabayadaydiiye ma sheegsheegin jiiftooyinkii raatibka ahaaye jacburkana afka iga bartayo uweyska dayn rabeeye dhaaf kolkaan idhaahdana rag baa curiyo suugaane anna wiil lmasayr baanihiyo ruux xinaasalehe goortan eh. kala firayoon murtida dhab ugu qaashaarto eh. deelqaaf iyo wuxuu iga noqdaa hadalku maamaaye eh. xaggaad hey usii leedihiin waa dhammaystiray fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falanqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdintan barnaamijka mid lacynu ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo